sareeyaan bima fadala allahu bacdahum calaa bacdin ay bitafdiili illaahi bacdahum calaa bacdin sarraysiinta uu ilaahay subxaanahu wa tacaala ragga ka sarraysiiya dumarkooda ayaana taa sab u ah wa bima anfaquu min amwaalihim wa biinfaaqihim cala annisaa'i min amwaalihim iyo biilidda raggu ay biilaan dumarkooda ay biilaan iyo ilaahi subxaanahu wa tacaala labka iyo dhadig kala sarraysiiyey nabiga waxaa ka sugan inuu yidhi calayhi salaatu wasalaam ragga in badan baa dhammaystirantay caqlan wa cilman wa diinan oo buuxsantay oo isu gaadhay min allahi subxaanahu wa tacaala sida ambiyada iyo rususha dumarkuna wax yar baa ka dhammaystiran afar farakutiris aasiya binti cimraan ee cafan um, um, ummu ciisa iyo aasiya imra'ati fircawn iyo ummu isxaaq iyo caaisho iyo dad yar baa la sheego oon shan ama afar yuu nabigu ka sheegay calayhi salaatu wasalaam raggu marka jinsi ahaan iyo xagga awoodda caqliga iyo awooda cilmiga iyo midda xoog iyo xeelada waxqabashaba raggu dumarka asaalatan waa dheer yihiinoo waa hawl rabbaani ah weeye oo ilaahay bixiyo hibo ah wabitaali mas-uuliyadu ay qaadeen oo dumarkoodu ay u qaadeen waa jirtaa faasaalixaatu dumarka wanaagsan faالصaalixaatu min الnisaaءi bay ka dhigantahay tahay dumarka kuwooda wanaagsan qaanitaatun muطiicaatun kuwa adeeca wey liaswaajihinna raggooda adeecaan ilahi wuxuu leeya dumarka suusuuban ee wanaagsan waxaa lagu yaqaanaa ragooda inay u hogaansamaan oy hadal maqlaan oo ay ragooda ka tala qaataan kuwa ilaaliya weeye furuujtooda iyo xilkooda ilaaliya lilhaybi maqnaanshaha hadduu ninkoodii maqan yahayna maalkoodii iyo naftoodii iyo owlaaddoodii iyo farjigooda waa dhowraan bima xafid allahu ay bixifdi اllaahi lilamwaali wاlfuruuj maad waa iska masdariyo wey waxaad dhihi jirteen marka allah dhowray sharcan awaamir cadcad baa ka taalla allah ka hadlay tii ayagoo tixgelinaya ee naftooda iyo maalka raggoodiiba intuba dhowrayaanbaa rabbi leeyahay وأma الأxاadiiثu أxaadiiثta ku timid baabka faminha waxaa ka mida xadiiثu camr بn الأxwas الsaabiqu fi اlbaab اladii qablah kusoo hormaray baabkan baabkii ka horeeyey xadiidkii dheeraa weeye ee alaa istawsuu bالnisaaءi khayran xadiidkaad garanayseen ayuu sheekhu u jeedaa oo ilaahay rasuulku uu ku caddeeyey xuquuqda ay raggu dumarkooda ku leeyihiin ay faahfaahsan وcan abi qaala qaala rasuul lah sal lay slam idaa daca arajulu ninku hadduu u yeedho imra'atahu xaaskiisii afadiisii ilaa firaashii gogashiisii isu tag ugu yeedho falam ta'tihi aysan u imanin oo fabaata uu waagu u beriyo khadbaana calayh isagoo u cadhaysanoo dudsan lacanat almalaa'ikatu malaa'igta lacnadayso habaaraysa xataa tusbixa ilaa haweenaydu waagu u beriyo waa bariisato muttafaqun calayhi waa xadii lasku waafaqay sixadiisa wa fii riwaayatin waxaakim lahuma bukhaari iyo muslim ay leeyihiin idaa baatat ilmar'atu haweenaydu hadduu waagu u bariyo haajiratan iyadoo ka dheeraatoo ka duday firaasha zawjiha ninkeeda gogashiisii lacanata almalaa'ikatu malaa'igtaa lacnadoo naxariista ilahay inuu kafe ku habaarta xataa tusbixa ilaa ay waabariisato wa fii riwaaya xadiidku uu leey xataa tarjica ninkeedu hadduu u baado u yeedho u tagi weydo oo taa uu ka cadhoodo dad isku wanaagsanoo waxaa jira xataa ninku xaaskiisa duu codsado ama u yeedho oo ay diiddo xataa aan dhibu sii arkayn oo iskaga cudurdaaraya iska qalbisan ba jira hadduu laakiin wadaadka hawshaa ka cadhoodo uu ka dudo oo u cadhoodo cadhadiisa ilaahay baa subxaana wa tacala la cadhoonaya hadduu ka raali noqdona ilaahay baa ka raali noqonaya idan zawjku shareecada meel adag buu kaga yaalaa marka waa inay dumarka hawshaa iska ilaaliyeen xadiid xasana waxaa ku yimid haweenaybaa yaa nabiga weydiiso ku nabi allow haweenaydu dadka yaa ugu xaq badan marka nabig wuxuu ihi zawjuha ninkeeda ugu xaq badan ruuxa aadamahana yaa kaloo ugu xaq badan marka ninka laga tago ummuhu ayuu ku yidhi hooyadii xaas haddii la yahay oo dumar la marayo axadka ugu xaq weyn ee ugu xaq badan agtooda waa ninka qaba adiguna ka rag ahaan iyo bini aadan ahaan goonimarka loo eegana hooyadaba aadama ugu xaq badan marka dhanka kale laga fiiriyo idan hadduu hawshii ka cadhoodo malaa'igta lacnadaysa malaa'igtu lacnadaasay wadaysaa malaa'igta lacnadeedana waa la aqbalaya nabigaa inoo sheegay malaa'igtu wax walba oo ku ducaysato shar iyo khayrba aamiin bay dhihi waana la aqbalaya hadday iyagu iskood ku habaaraan ama kugu duceeyaanna la celmahayba ducadoo malaa'igtu ilaa waxay lacnaddaa soconaysaa iyo cadaabkaas iyo habaarka waagu ka baryahayo hadduusan ka caroonnina waxba laguma haysto weeye xagga lacnad waad ka badbaadaysaa laakiin khaladka iyo mukhaalafada gabadhu ay samaysay waa dembi iyo kabiira min alkabaa'ir wa inay ka toobad keento haddaysan durdaar sharci uusan jirin waxaa nabiga ka sugan alayh salaatu wasalaam laba salaadoodu ma dhaafto madaxoodoo lama aqbalo addoon sayidkiisii ka cararay iyo haweenay ninkeedii ka cadhaysiisay si xaqdarro ah waxaa kaloo meesha ku jira oo aan ka tagnay inaan raacin riwaayadii kale wa fii riwaayatin riwaayo kale waxaa ku yimid qaala rasul sal lay slam nafsii biyadihi allaha naftaydu gacantiisa ay ku jirtaan ku dhaartay maa min rajulin nin ma jiro yadcu u yeedhayo codsanaya imra'atahu xaaskiisa ugu yeedhaya ilaa firaashiha gogashii iyo isutagii oo fata'baa calayh ay ku amar diidayso ilaa hadduu jiro ninka kasta ay ku dhacday qabsatay kaana aladii fi samaa alla cirka jira kor jira wuxuu ahaanayaa saakhitan calayha mid gabadha u cadhaysan xataa yarda ilaa uu ka raalli noqdo canha zawjaha wey ilaa uu ninkeedii raalli ka noqdo idan xadiidku ku cad ilaahay subxaanahu wa tacaala inuu u cadhoonayo ka cadhoonaya cadhada zawjku uu u cadhooday xaaskiisa ka raali noqonaya haweenayda hadduu ninkeedii ka raali noqdo walirijaal calayhina darajatun wey u fiirsada hadda waxay dhahen culummadeennu waa fii qadaa'i shahwa dareenkiisii raganimo oo uu rabay inuu guto oo lagu xumeeyey buu ka cadhooday ilaahay baa cadhadiisu ka cadhooday raalli buu ka noqday ilaahay baa ka raalli noqonaya hadduu marka wadaadku iyo saygu gabadhiisi iyo xaaskiisa ogu cadhooda arrin diimadoo xumaano ay samaysay ka warran u fiirsada qiyaasul owla kii la dhihi jira weeye hawl adduunyo oo iska fudud ood ka samir karto ama aad iska dayn karto oy gabadha kugu khilaaftood ka cadhootay baa rabbi weyne ka cadhoonaya hadday hawshaa kugu qancisana ilaahay baa raalli noqonaya haddaad kala hadashay dhaqan xumo diinadoy samaynaysay na xijaabka si fiican u qaado na cawradaada astur na ilaahay ka cabso qaraabada xidhiidhi hooyo iyo waalid iyo walid waalka dadaal martida soor guriga ha keenin cid aanaanu aana idmin sawaxanka iyo qayladayaan bannaanka laga maqlin usluub yeelo akhlaaq gabadh muslimaha lagugu arko arin diinadooda kala hadlaysay kugu diiday oy kaaga cadhaysay malaa'igtu maxay samaynaysaa lacnada mid ka daran baa bilaabanaysa cadhada rabbigii tan waa ka daraysaa maxaa yeele adduunya iyo diin markii dhiga kee xoog badan diin baa xoog badan dumarku marka haddayba intan khatar ku galee zawjkoodii iyo ninkoodii hawshii uu kala hadlay baa ka sii culus oo ilaahay agtiisa ka weyn wataxsabuunu hayinan wa cinda allaahi cadiim haweenada caawa hadday kugu gacan saydho waabaad iska seexan kartaa habeen damba haddana iska soocin kartaa inay markaa gudlatoaba laga yaabaa laakiin arin diimeed baa wax walba ka daran waay hada fii qada'i shahwatin dunyawiyatin famaa dannuka fii amrin diiniyin culammadu fahamkooda waa faham bannaanka yaalla xarfi lama macnaha nuxurkaa leedaa yaa fiiriya gabadhan maxay dhibkaas iyo abaarkaa iyo lacnaddaa iyo cadhadaa rabbi ku kasbatay arrin adduunyaa oo saygeeda uu doonayey oo amardiidda ka keentayba intaasoo dhan ku absadeen hadday arin diineed amardiidda ka keenta ka warrama marka oo zawjkeeda u la yimid kaba daran wey hawshaas si fiican inaad u fahanteen bay muslimaadka allah hays ilaaliya ilahna ka baqeen وعn abi hurata radi اllahu tacaalى canhu ana rasuul اlah sl ly slm rasuulku ilaahay wuxuu yidhi qaala wuxuu yidhi laa yaxilu limra'atin haweeney ooma bannaano an tasuuma inay soonto wa zawjuhaa ninkeeduna shaahidun uu joogo hadduu maqan yahay soon sunnaa waa iska soomi karta hadduu joogo laakiin xataa uu xanuunsan yahay oo uusan haweenayda u baahnayn oo sariirba saaran yahayna waa la xugum wixii isku macnaa waa isku macno wa zawjuhaa shaahidun ilaa biidnihi inuu asagu fasaxa mooye walaa ta'dana mana fasixi karto ma bannaan inay fasaxdo fii beytihi gurigiisi ilaa biidni asagoo fasaxay mooyeen gurigiisi dad iyo marti iyo dad socda inay soo geliso fadhiiso looma ogolo in ninkeedii fasax ay ka haysata mooyeen muttafaqun calayhi riwaayo uu leeyahay muslim waxaa ku yimi walaa ta'dana fii beytihi wahuwa shaahidun asagoo jooga ilaa biidnihi bukhaari lafdigiisii waa weeye lafdiga hadda aynu sheegnay kii muslimaanna sheegan buu sheekhu ku leeyahy xadiidku wuxuu soonkii sunnada ahaa inaan loo ogaan inay soonto ninkeedii oo jooga uba u baahan karaa xoogu wuu dhibsan karaa adeegga u baahnaa caawinta oga baahnaa hawlihii dumarnimo oga baahnaa oo dhan baa dhaawac gaadhaya idan sunnada ayadu ay soomaysa iyo xaqa ninkeedu ilaalisana waxaa weyn cinda allah xaqa ninkeeda saasaa marka shareecadu oga hadashay riwaaya xadiidku weli waxaa ku yimid laa tasuumu اlmar'atu hayra ramadaan haweenaydu ma soomi karto soonaan ramadaan ka ahayn ninkeedii oo jooga xadiidka ibni cabaasna waxaa ku yimid wa min xaqi الزawji calى zawjati anlaa tasuuma taطawucan ila biidnihi fain facalat lam yuqbal minha ibn cabaas rasul waa ka dira xadiidkiisii oo bazaari abu yacla ay wariyeen dacfi yar baana ku jira sanadkiisa waana xasan sida raajixa nabigu wuxuu le calayhi salaatu wasalaam haweenaydu hadday soonto soon sunnaa ninkeedii oo joogo asagoon u fasixin soonkaa lagaba aqbali maayo waa idan qaadato riwaayo kale oon iyo gaajo isku dishay ajirkama helayso yacnii kala dambayn baa la rabaa isxurmayn isqadarin baa la rabaa in wax laisu reebo laisu teladhigaa la doonaya qaybta ku saabsan walaa ta'dana fii beyti ila biidnihi idankaasi wuxuu noqon karaa mufasal iyo mujmal wuxuu kaloo noqon karaa idan curfia iyo mid lafdi ah waynu soo maray idanka mufasalka waxaynu u jeednaa waa inuu yidhaahdo hebel iyo hebel gurigu way iman karaan waxaan ka ahayn hebel iyo hebel guriga ma iman karaan qaraabadaadu hebel iyo hebel gurigu way iman karaan hebel iyo hebel laakiin uma ogole aniga meelaha iga soo raatay ee idan mufasal u dhiibi kara oo faahfaahsan marna wuxuu dhiibi karaa idan duuduuban oo mujmal ah wuxuu odhan karaa ciddii aanan kuu diidin gurigaa waad keeni kartaa wixii anu aanan kuu diidin idan fasax guud buu bixiyey idankaasi marka marna wuxuu noqday mid faahfaahsanoo mufasala marna wuxuu noqday mujmal duuduuban oo guda ballaadhan xagga marka laga eego ku dhawaaqaya ku dhawaaqaad la'aantana idan curfi ah iyo mid lafdi uu noqdaa dadaad og tahay odaygu inuusan dhibsanaynin haddaad gabadha guriga haday keento way keeni kartaa nima isagu saaxiiba yihiin oo walaalilaahi yihiin oo maanta gurigaadi baan tagay oo waa inaan gale waa laydida hadday duu yidhaahdo aad kala dhimanaysaan ba yaaba jira oo xataa hadday uu maqan yahay soo fadhiiso hadday fadhiga fadhiiso iyadana ay xijaabato gurigeeda gasho carruurtu u adeegaan culays ma laha waa idan curfi ah culummada oo kale iyo waayeelada iyo qaraabada iyo hooye iyo iyo dadka noocaasa carruurtiisu u dhalee kale ee bahda kale ahaydoo weynaa iyo idan curfia ah iska jira gabadhu xaasku dadkay og tahay odaygu inuusan dhibsanaynin guriga inay yimaadaanna uu raalli ka yahay xataa hadduusan u carabaabin uusan u idmin imaanshahooda way keeni kartaa wey lianna alidna alcurfiya kalidni اllafdiyi manhaajka waad ku marteen walahu ahdu maa yaclamu ridaahu ma garanaysaa nimaad saaxiibatiin gurigiisa intaad iska tagto yaad iska qadan kartaa waxaad markaa u baahan tahay isku halaynaya kalsooni aad ku qabto iyo jacayl asagoo aad ku qabto iyo adoo og in aad inuusan hawshaa dhibsanayn nin jamaca minasab soo marray ninka xaatim aslam la odhan jiray yaa walaalkii nimay saaxiibbo ahaayeenoo lilaahi saaxiibbo u ahaayeeno abulfatx ilmuusili la odhan jiray innaga hadda koor ka sheekaynay yaa gurigiisa soo maray markaasuu walaalkay ma joogaa maya wuu maqan yahay xaggee wuu xajbu ku maqan yahay wuxuu hi abaaxaddii ama qariidkii qandigu lacagta ku ridan jiray gabadh yahay addoontiibuu la hadlaaya ii soo bixi way u soo bixisay lacag buu kala baxay uu guntay udhig buu halkaas markuu soo noqdo waxaad ku tiraa wadaad sidaa sidaa u egoo tilmaanta iyo tilmaantaa leh yaa gurigu intuu yimid boobay lacagtii wax ka qaatay tagayna muddo kadib buu ninka guriga lahaa qandigii iyo abaaxadiisii wuxuu damcay inuu xisaabsaday lacagtiisii lacag buu ka waayey addoontii baa u sheegtay waxay nin saa u eg yaa bil ka horna soo maray tilmaantaa leh walaalkay hebel ma joogaa buu i mayaan ku nidhi qandiga keenu lacag kala b waana tegey addoonta wuxuu run sheegayso oo ku soo maray hebel yahay ood lacagta u dinood siisay anti xoratun liwajhi illahi اlkariim buui wejiga ilahi baad waa ku xoreeyey buui haddaabaad hebel intuu guriga soo maray aad kalsooni u siisay lacagta ayadaa adoon waxba i weydiinin xor baad ku oreeyeyba addoon bay ahaan maysid wejiga ilah baan kugu n wuxuu u bogay in walaalkii ay macrifo yihiin wax ka dhexeeya ma jiro ahalnimo iyo isbarasho baa ka dhaxaysa iyo walaalnimo diineed inuu ku hantuhuray hantidiisi oo u baahnaa gabadhii addoontiina ay siisay buu ugu bogay waad dambe isarkeenoo yidhi yidhi rebelow hadda ka warbantaan gurigii soo baan ku dhacay moxmed tabtay waa laii sheegay laba dinaar qaadatay inaad kulligiiba qaadatay ahayd hase ahaatee addoontiina meeshaasay ku xorowday saasay dadku isku kalsoonaan jireen marka dad noocaasoo kale oy xaasku og tahay inay aad ku furxayso gurigaada inay yimaadeen adoo maqan laga soo dhaweeyo shaha looga shuboo biyo laga siiyey waa muxuu waa idan hee waa idan layska ogyahay weeye marka kaasoo kale waxaa loo yaqana alidn curfi baa loo yaqaana inuu ninku nin khariiban asagoo iska hinaas badan oo raadka dhaqaaqaba ee isagu ka biibahaya ama ka xanaaqaya inuuba yahay mooye oyaaba la sheegaayay waraaqe iyo riinji bay albaabka mariyaan oo waxbay waxsaa u wareejiyaanoo hadday markaan tagahay miiskan bakeerigu sidan umole maxaa sida loogu dhigay qolya ayagu imtixaanaa jira oo gabdho ay ku cadaaban yihiin ya hawshaa igelina aniga xasan wuxuu leeyahay ayaan hore ka warran kuwii sudohda ka hadlahay hawlaha anuu ma gelahayo ah, dagaal buu rabaa rag u dhaxeeya inuu dhex fadhiisiiyo anaaba tayda la liicahaye waa tahay وعn بن cmr رضي الله تaعالى عنهm عن s sلم قاal كulكم dhammaantiin bursuubanaheennu raacin الraaci waa ninka wax ilaaliya alxaafiظ للشhayءi bima yuslixhu baa la yidhahdaa waa أxadka shayga ilaaliya si wanaajinaysana u dhowraa raacin la yidhaahdaa sidin dadka xoolaha raacoo kale kullukum dhammaantiin raacin waa mas-uul baa loo jeedaa kullukum raacin macnadu waxa mid walba mas-uul weeye xil baa saaran wa kullukum mid walbana mas-uulun waa la weyddiin can raciyati shacabkiisii wixii la raacsaday baa la weyddiinaya nabigu marka ijmaal buu sameeye tafsiil buu la yimid wlamiiru ninka guddoomiyaha ah beeldaajiyaha nabadoonka tuulada nin ka taliya shanta wadaad ninka xukuma amiirku talisku raacin xoolaa la raacsaday dad baa la raacsaday wey wاlrajulu ninkuna raacin calى ahli beyti carruurtiisii ahalkiisu asna mas-uul ka yahay oo la raacsaday wاlmar'atu haweenayduna raaciyatun waxaa la raaciyo loo diray calىa beyti zawjiha ninkeeda gurigiisii baa la raaciyey inay wanaajiso iyo hagaajiso khayr kaga shaqayso iyo waladii ubadkiisaba idan haddana nabigu waa ijmaaliyey fakullukum markaas waa maxay waa faida kaala amru kadalika fadaasi marka waa fadi raaci jawaabta shardiga maxduufka la gelin jira ad garanaysaan wey fakullukum dhammaantiin raacin waa waxbaa la raacsado hawl baa loo diray wey nin shaqola'aana ma jiro wa kullukum mas can raciyatihi wixii la raacsaday baa la weydiinaya waxaa isweydiin la muttafaqun a nin walba hadduu oo uu yahay haddaba adugu maxaad mas ka tahay haddaba nin walba haddii dadku mas-uulka la weydiinayo adugu maxaad naftaadii ka war naftaadi baad raaci ilaahay ku siiyey caqligan cilmigan nicmadan caafimaadkan waa lagu weydiinaya laftka waa su ka imanaya dad kalun ma ah hayrka un kama tiid mas-uuliya raaciya ilaaliya kama tiide nafsadana waa lagugu soo noqonaya idan nin walba waa inuu xilkiisa ilaashado shaqadiisa ka soo baxo iska ilaaliyo ilaahay xurmeeyo diinkana qadariyo rabbina ka cabsado aslu ricaaya cinda ahlilcilmi waa maxay alricaaya baa soo noqotay raacin raciyatihi aslu ricaaya fi luga alcarabiya waa xifdu shayi wa xusnu tacahudi lahu baa la yidhahdaa xifdu shayi waxusnu tacahudi lah shaygoo la ilaaliyo la dhowro la daryeelo si wanaagsan looga warqabo in dhiilka lagu tago lama rabo dhiilka in lagu tago wali hadda xoolaha raacoo kale ama geeloo kale odaygu marka geelixoolu soo dhelmado ama geela la soo xareeyo neefki la waayo xilligii fakada aan war loo haydhin maceelkiibuu ku fakado geel kalau raacay ma dhurwaba dhexda ooga baxay ma barqinka hore geelu sii foofahayba fakadayba ma meel uun hash dhiilka lagu ta waa le neefka hebel ahaa waxaa lagu tabay dhiilka waa markii loo dhiilqaadahe lamaani lahaan baa le hash heblaha maba joogtoba ninkii sidaas sameey waxaa loo arkaa hayru mas-uul usha ku dhacda bahal madheer oo dirqabaa lagu garaacahaya si naxariis daraa loo dili laanna waa hayru mas wey haddii laakiin uu yidhahdo hashu waxay soo gaadhay duleedka bay soo gaadhay galabta abayaan maraqi ka furayba ama aan hebel ka celiyey xooguu baxsanayaa saaka igu dambaysa haddaw hadday noqoto wax ku dhici waad ogtihiin idan alricaayatu waa xifdu shay wa xusnu tacahudi lahu shaygoo la dhowroo la ilaaliyo si farsana looga warqabo la toydo laga warqabo idan naftada ogow maxaa ka khaldan maxaa kugu soo kordha walidaalika salafku waxay odhan jireen gabalka dhacaba markaad sariirtaad u tagto naftaada xisaabi waagu markuu barya maxaad qabatay salaad baad tukatay xoog jus qur-aan baad akhristay waad baxday kanaad samaysay ilaa cishi aad tukanaysay markaad naftaada xisaabiso maanta wixi aad qabatay wixii dembi a kaa dhacayna ka toobadkeen wixii wanaagaad samaysay ilahay ugu xamdi sidaa noloshada kuwa waaga dambe dembigaadaa yaraan afkaadaa dhowrsami carabkaadaa edab yeelan ishaadaa edab yeelan dhegtaadaa edab yeelan laakiin baashu hadday iska dhaqaaq tahay uun sidai shimbirihi shimbirtu markay iftiinka artay jiiqjiiq iyo julujulu bilowdaa waan iska dhaqaaqdaa waan iska soo dhilbataa haddii uun aaskaa markuu midoobadana aad soo hoyato sidii digaagtii markuu caddadana dhaqaaqdo adaaduma bani aadam baanta mise iyo dugaag iyo xoolaa tahay yani ruux waa inuu isxisaabo raciyadda iyo xifdiga ilaahay kuu dareebaa keenaya an abi lin cafan al bn cali alxanafi اlyamaami radi allahu tacala canhu ana rasul sl slam qaala subana wuxuu yidhi xuquuqdii dumarka lagu lahaa baa la tirinaya caawe idaa daca rajulu zawjatahu ninku hadduu xaaskiisa u yeedho codsado u yeedho faltaatii nabigu ha u timaada buuri maxaad iga rabtaa yaysadhi iyadoo fadhidee yani ha soo kacdo ha u timaado dantiisa ha u sheegto wain kaanad habad joogtuu suubanuu yidhi cala tannuuri foornadaba ha kibistii iyo canjeeradaba ha dubayso adhow culummadu tannuur nabigu muxuu u halqabsaday waa qaayo waa xilliga dumarku ugu hawl badan yihiin waa xilligay haweenaydu ugu hawl badantahay ugu hawlantahay ugu mashquul badan tahay wey wax kanshoy haysan ma jiro hadday meel jilleecdu waxaa ka gubanaya kibistii dabkii baa leefaya waa in isheedu iyo gacanteedu iyo faraha waxay kula isla jiraan wey halkaasuu nebigu waqaayo gaadhsiiya ayadoo canjeeryadu dubays oo birtu dabka u saaran tahay ama muufadii foornada ay ugu jirto ama rootigu ugu jiro foornada iyo tanuurka hadduu ninkeeda u yeedho ha u timaado halkaasuu suubanuga gaadhsiiya rawahu tirmidi wاnasaa'i wa qaala tirmidiyu xadiiun xasan tayaalisiya waa wariyay ibn abi shayba waa wari xadika waa wariyaan idan waxay kaga mashquuli karta ma jiro weeye maxaa yeele waa iniga soo sheegnay asagaa ogu xaq badan gabadha ninkeedu aabbaheed buu ka xaq badan yahay hooyadeed buu ka xaq badan yahay cid kalaa dhiban marka haddii ninku hooye iyo aabbaba ka xaq badan yahay cid kale miyaad dhiman cid kale ma dhimano laakiin dumarkaasuna waxay aaminsan ninka iyo waalidku waxaa xaq badan he waalidka cid qabta ma jirto la socda hadda waa maslaة in zawjku uu ka xaq badan yahay labada waalid marka dumarka la marayo xadiiث baa ku yimid khaarija صaxiixayn xilligii subana calayh الsalaaة wasalaam wadaadda qaarkoodna ay taxsiiniyaan gabadh baa aabbaheed baa xanuunsaday markaasay ninkeeda waxay ku tidhi waalidkii baa xanuunsane ii aan soo baxna aan soo marliye markaasuu yihi maya ma baxaysid way iska sabirtay duqi baa geeriyooday waxay tihi bal ii fasaxadda inaan marliyo oon xanuunkiisa wax ka ii diiday bal aan janaasihiisa ka qayb galo marka aan ku soo tukado aab mayudhi halkaa ka bixi maysid reerkaadii carruurtaada dhaqo dhaqaaqi maysid duqi baa sidii lagu xabaalay hawshu markay dhammaatay iyo maalin damba u timid waxay nabi allow aabbahay baa xanuunsaday sayigaygii baan idan weyddiistay inaan aabba soo salaamoon marliyo wuu ii diiday waa iskaga dulqaatay duqi baa tii alla ku timid inaan janaaso ku soo tukadoon duqi sagootiyo ii diidan ummaddii ka qayb gashay tacsida aan noqdee duqa ku soo tukatay waa iska sabray bal ka warran bay tiri zawjay hawshuu sameeyey nebigu wuxuu yidhi aabbaha allah u naxariistay oo ku jiraa waxaana jannada lagu siiyey adeecidda aad zawjkaada adeecd aad yeesheeda ku amarsaydhin waxaa aabbaha lagu janneeyey oo loogu naxariistayba biawaaciyatika lizawjika yeelidda aad yeeshay zawjkaada u dulqaadatayba aabbaha lagu janneeyey oo janno ku helay waxay sugaysa in lagala dego odayga alamtara lagala degay sugaysa waxaaba la si fiican baad yeeshay aabbahan waxaa loogu naxariista sabirkaadiiyo maqalka aad maqasheed u dhaga wadanaatay zawjkaada riwaayaadka qaarku waxay sheegayaan markay ku tirnabi allow inaan aabbahay soo salaamo ii diiday aطicii zawjaki zawjkaada addhee inaan ku soo tukadu ii diiday zawjkaada adeec kadibna uu nabigu wa loo naxariistay aabbaha loo dembidhaafay hawsha aad samaysa marka ninku meel weyn ma ninkaa dan khaasa laga leeya maya shareecadu maxay ninka xuquuqda u siisay kala dambayn bay rabtaa reer islaanoo dhisan bay rabtaa gurigu inuusan duumin bay rabtaa haddii la sinaado maxay dhaheen soomaalidu laba qoor la qalca iskama dayso qoor geelma ku wada jiri karaa labaatan halaad laba qurbaco isle kuma hayn kartid laba ritoo isle kuma hayn kartid kuma jiri karaan waa la kala baxaaya dad dunyadan waa inay kala dambayso xayawaankan xataa oga inuu sinaado ad aragteen laba orgi haddii adhi laiskugu keeno habeenka adhigu nasan maayo seexan maayo qayba bannaanka bari kadib dhurwaagu layn bawdkii iska daadinhaya waa taqaanaa nabigu wuxuu doonay alayh salaat wasalaam shareecadeennu reer deggan oo kala dambeeyo ismaqal leh kuragaa u addashay markuu xooguu soo gaangaadhay nagaf noqda tabar galo hadduu bilaabna hadalka ku soo celiyo odaygay waxay ka dhex iyo wiilkiisi si loogu dhex jiro ee islaanta ugu dhex jirtay islaantu naftu qaban waaga dambe tolkay gaadhi duqaydaa soo faragelin meesha wiilkaa lala hadli odaygaa lala hadli waaga dambe inuu wiilku carray u badan tahay meeqaa waagan xertan niman aabbahoodu soo caydhiyey xerta noogu yimid kutubta nala dhegaysan la soo fudhiyey yani dadku haddaysan kala dambaynayn wax soconaya ma jiro gabadhu markay ninkeeda u sabarto addeecdo ilaahna ku raalli galayso jannay ku helaysaa ma aha xumaan ee waa wanaag dariiqada islaamka kuwii garab maray waxay hayaan soo weydiiyey adduunka reer yurub reer galbeed galbeedk hadda waxay leeyihiin waxaan rabnaa inaan u noqonno u noolaan jirnay ma dhgaysatee nod amerikay ka taaganta doodaa ka socda idaacadahooda doodaa ka socda waxaan rabna waa in loo noqdo sidii loo noolaa iisti ilaa sabantigi wixii ka dambeeyey fasaadku bilowday dhahay maxaad ahaan jirteen rag iyo dumar kala soocan kala dambeeya caruur iyo wadaad iyo odayga dhaloo iswata reer wada socdo meel tagahaya maba jiray dheheen waan burburayba aafan ugama horraynin waxaanaad ku haysaan horumarka waxaan rabnaa in loo celiyo idiguna maxaad rabtaan kuwii guriga ka baxaayoobay ee ilaha waxaan hormaynaba hal yaa tubtu na celiya leh idinku waa le horay noo wada waa yaa bogta horay noo wada aad isu ilaaliya an abi hurata radi allahu tacaala canhu can nebi sal slam qaala low kuntu nabigu wuxu uhi haddaan ahaan lahaa aamiran mid faraya axadan aadame an yasjuda liaxadin aadame kan u sujuudo la amartu waxaan fari lahaa almarata haweenayda an tasjuda inay u sujuuddo u khuduuci lisawjaha ninkeeda rawahu tirmidiy wa qaala xadiiun xasanu saxiix idan nabigu wuxuu leeyahay amri mahayo haweenay dhihi may ninkeeda u sujuudo maxaa sujuuddu waa xaq u khaasa ilaahay subxaana wa tacaala sujuuddu oo sharafta la dhulka la dhigo waa maxay waa camal iyo hawl u goonaa ah rabbulcaalamiin haddayse bannaanaan lahayd aadame inuu aadama u sujuudo dumarkaan dhihi laha raggiinna u sujuuda riwaayo kale xadiidku le licidami xaqihi calayha xaqa uu leeyahay ninku xaaskiisu leey intuu leeyahay darteed iyo weynankiisa u dheeraa u sujuud laakiin odhan maayo shayga aan bannaanayn sharcan ama mustaxiilka in shardi lagu xidhana alqadiya shardiya laa takhtadi alwuquuc baa la yidhahda balaaqada iyo usuulka iyo cilmulkalaamkaba la yidhaahdaa shay mumtanicun mustaxiila yaa xukm lagu xidhi karaa oo shardi laga dhigi karaa taana keeni mayso inuu shaygu bannaan yahay ama ay dhici karto qul in kaan liraxmaani walad he faana awal اlcaabidiin nabigu tii oo kaluu leeyahay low kuntu aamiran axadan an yasjuda liaxadin laamartu almarأaةa an tasjud laakin laa amru wey maxaa yeelay لأna الsujuuda waa khasiisaة min khasaa'is rabb اlcaalamiin jacfar bn abi aalib fii awaa'il اdacwa markay xabasho tageen ee camr bn caas iyo cumaarat bn waliidi ay ku jaadeen najaashi ay dhaheen horta ma diidan aad nooceedisaa nimanka hal baan kuu sheegaynaa hadday markaad soo gashay dadko dhan way kuu sujuudeen nimankan maysan kuu sujuudin weydii jacfar baa loo yeedhay way farxeen nimanku qore waxay dhaheen bas godka aad la rabteen bay maanta idinku jiraan saxaadii baa tashatay waxaa le maxaan hawsha ka samaynaa jacfar wuxuu yidhi waxaan run ahayn sheegi mayno ninka najaaشha ama isku kaaja ama isku asay u taallaa wuxuu nabiguna baray baan dhiibaynaa ragdhimaa loo baahan yahay daad dhiman maxay dheen soomaali dheerarka waa la iska duwaa madax ciidda laga ceshadaa wuxuu yidhi dadka maxaa idinka duway camr caas baa ii sujuuday kanaa ii sujuuday tolkoo dhan baa idinku nimankiinan badaha soo gooyey ee dhowrka ah maxaad u sujuudi weydeen muxaadaru ka sii dijacbn abi aalib alhaashimi nabi maxamed he ina adeerkii wuxuu i ilaahay baana faray inaa nabigaa noo sheegay in anlaa nasjuda ila lilah lan nasjuda ligayr اllah axadan alla ahayn u sujuudi mayna buui masaasa ha nebigiinimaa idin faray ha socdooyinta ruuxa markaad diinkaada xurmayso eed mabdaaada ilaashato wuu kugu qadarinaya tusaalooyin gaaban baa idin siinaya waagii qolyahan meelaha ay warwareejinayeen maxkamadaha kenya koofiyadahan lagu xaraboodo lama soo geli kartaan maxkamadaha waa inaad siibtaan oo dhigtaan warkamasuma haysaan middan aan qaboo kale iyo koofiyadda diineed bidhaanadaha caadka kuwan iyo waad la gelika maxkamadaha qaadliga markuu soo galona waa loo istaagaa dad istaagi weydana ya bangaani kalaa dib lagugu celinayaa dad baa marka waa iska hayaraac wuu iska habnugul yahay daalida oo booday istaagin arki isweyddiinba mahayo maalinkii u horraysay iyo markii la istaagay baan iska fadhiistay baalbayna kugu jebinhayaanadaxurmafaraad ka xidhan tahay ma dhaqaaqinba qolyo ila socday ayagu waaba iska kaceenba kor baan u fiiri maxaad u istaagteen haddee dadka o ah wada kacay haddii soo in la ma aha waxaa daran nin doctooroo jaamic islaamiya ka soo baxay qisma shariica baantaatiinkii dadkii soo booqdee maxkamadda igu buu so garab taag aan fadhino kursi ku fadhino yay gaalkii xubaan qaadi ahaa soo galay haw waaba boodawadaadki dhab waa qabtay wuu iska kay dhuftayo markay hawsha noo dhammaatay oo la kala dareeray oo lagu soo hadhay baan gooni waxaa maxaa kugu dhacay xaamadan gartaya adugu maxaa ku helay nin waan cabsaday buui maxaa cabsi meesha keenay anigii miyaad cabsataan mise diinxumay kaa tahay waan cabsaday buui waxaan ad u keena waayihii horeo dhan waxay isku dayi jireen anoo fadhi inay xoog u kiciyaan illa gacmahan ka xidhan tahay inay garba inta ku qabtaan ay ku istaajiyaan markaas dharrijiyey farahay iga qaadeen saantay kuu filan bay fara kaa qaadayaan shayga diineed adugu xambaarsan tahay haddaad qadarisood qiimaysood gaalkaa kugu xurmayni haddaad adugu laakiin aad tuurto sidii daanyeerka oo kale daanyeerka waxaan maqli jiray habeenkii markuu geedaha fuulo libaaxiyo dhurwaagu xariifka uu soo istaagi hoostiisuu ka qayli ka guuxi ayagaa kolbintu soo tuurahay suu oga aamuso ayagaa soo tuuri markuu dhargu iska tagahayaa daanyaru waaba sidaasaa lay laakiin saan baan loogu sheegay anu daanyer daanyer tuuri ma arage oo libax u dhiibahaye laakiin sheekadan baan maqli jiray ninka soomaaliga waxaa ku badan inuu soomaali dhex jooga mooyeen hadduu meelaha kale ajnabiga uu dhex tago inuu daciif yahay diintiisa qariyo uusan tayo lahayn qab lahayn isla weynan jirin koofiyadda halkaa dambe u gashado dafiro wuxuu aaminsan yahay dhaqankiisuu ka tegi ummadaha kale golxobkoodii wataan sanamyadoodii wataan sanamkoodii iska dhaawac kale ka soomaaliga afkiisuu inkirayaa yaa tahay afrikaad ka timi somaliya ta may somaali mi maxaa tahay kenyaati somaali baa ta may etobiyan baan ahay wuxuu ka baqayaa inuu dhib loogu geysto soomaalinimada ama islaamnimo uu sheegtay ruux waa inuu casiis noqdo sharaf iyo gebonimo iyo dadnimo iyo qab waa inuu idinku jiro duqaydii inalaysteen ma ahaan jirine ma aqaan cudurku meeluu ka yimid sidan way dhaami jireen oo qolihii taarikhdina wax ka qoray waxay yidhaahdaan ninka soomaaliga waxaa tilmaantiisa kow ka ah annahu casiizun akhriya shakiib arsalaan wuu idan ka qoray muqdishuu maray kismaayuu maray berberuu maray hargeysuu maray dhulkaasuu maray etoobiyu dhex qaaday adisabuu maray jabuuti buu maray wuxuu ka tagay eritreya masar buu ka tagay kadibna shaam buu ku laabtay waxaa tayin buu si tafsiil oga hadlay niman dhudhuubanoo madmadooon reebbaarahana u ekayn carabtan aan ahayn oo u dhexeeya weeya buuri isla weynoo kibir badan ninkoodu aaminsan boqol nufoodda gelin karo dulli aan qaadanin deeqsiyaala geesiyaal ah wax baxsha dadka awey ya kulligiin hebelbastay baaba tiinba nin walba meel baa xanuunaysaba xaalkiinna alla yaqaano ma aqaan meeshu waxaan amminkan raadinayaa cudurku meeshu ka waana la ahay ya ibnu baطuuط oo ieed oo sano ka hor idin soo maray nafsa shay buu sheegayaa cajaa'ib ulaahaar ninka iska laha sidoo kale uu sheegayaa sheekh cabdiraxmaan aljabarti asaguna kitaab siduu nin soomaaliya taarikh ka qoriya dadkeedoon wanaag iyo dadnimo iyo geesinimo iyo shajaaco iyo gob aan ku mikhriisi baa sheegaya ya gumaysigii miyaa waxaan keenay mikhriisi wuxuu leeyahay waxaan kula yaabay nimankan madoo dhudhuuban buuhi kula yaabay qaahira noogu yimaadaanba iyagoo xer oo cilmi doona noogu yimaadaan dalcad weyn bay ku lahaayeen masar ku lahaan jireen soomaalidu oy wax ku bartaan oy ganacsatadu ay dhaqaalaha bixiyaan bay ku lahaan jireen wixii o dhan waa lagu kala tegey waxaan kula yaabay buuhi carabta xataa waa iskala weyn yihiin buuri carabta iskala wen yihiin afrikaan kale hataa wayasahaya dunidao dhan bay quursanhayaan buu nimankan madow foosha xuna qallabsan kibirkan meesha ka kena baan garan waaye buui ingiriiska u horreeye yimid soomaaliya buugta qoran akhriya taarikhda waxay nimankan duqayada hiiradu halkaa joogtaya iska qaba labada maxamuud iska qaba iyo usha dheer ee laguha issaaranhaya markay geedaha fadhiyaan ay xaajoonayaan waxaad moodaa buu idhi uk ka talin jire inay iskala sarreeyaan nin walbaa wanaaggaa idinku sheegaya dadnimadaas waxa hadda idin baaba'shay waa in dib loo baadho idan haweenaydu xaqa uu ninkeedu ku leeyahay halkaasoo shareecadu ay geysay ilaahay ka cabsato oo markaa wa can ummi salama dadnimo iyo gobnimo baaba'day baan baadi goobahayaa mararka marka aan yar qiroon hayen taabana howlaha la yaabina meeshii hore inaad ku noqotaan baan doonaya marka anna aan idinka faa'iido oo duliga iska tuurtaan tolkaa hadduu wax noqda he aduguna waxbaad noqonaysaa ninkii laga sheegaye yidhi odaygii suufiga ay ururinhayay geela ee yidhi meel buu xariiqo goobay buu ninka hal bixiya umbaa jannadaa gelaya halka aan gobaabay wareejiyey waa jannadii jannatu cadni weeye hal ninkii maanta ku yabahoo ziyaaroonbaa jannada gelhayabu ninba hal bixiyey dhex istaag bur meesha ayada ah ku kalaa bixiyey wuu dhex istaagay ku kalaa baxsho wuu dhex istaagay mid baa iska soo dhaqaaqayoo markaa isla dhex istaagay waraashi awe tolkay geelay bixiyeen baan ku janna tegey buu tolkay geelay bixiyeen baanna ku janna galay buuri waxaan oga jeedaa marka haddaad idinku hagaagtaan adna waxbaan heli lahaa can umisada radi allahu tacaala canha qaalat qaala rasul lla sl lay imra'atin haweenaydii maatat dhimata wa zawjuhaa canhaa raadina iyadoo ninkeedu raalli ka yahay haweenay baa dhimatay iyadoo ninkeeda uu raalli ka yahay raalliyaha haddee somaali way yaqaanaan raalliya inay ahlu ka warqaban caamadaa kow waxay ku leeyiin raalliya ahayd ahlu janna way og yihiin haweenkooda raggooda carruurta yarka way ka warqabaan wa zawjuha calaa dakhalat اljanna haweenaydii dhimatay iyadoo ninkeeda uu raalli ka yahay jannaday gelaysaa rawaahu tirmidi tirmidaa wariyo wa qaala xadiisun xasanu hariib wadaadka muxaqi hoosta wuxuu leeyahay sanadkiisa waxaa ku jira laakiin musaawir alximyari iyo hooyadii oo majhuulaan ah xadiidku sida saxda ah waa runtii oo musaawir iyo hooyadii waa majhuulaan laakiin xadiidku daciif ma aha tirmidina intaa wuu og yahay tirmidi xadiidka wuxuu u taxsiiniyey laba arrimood qaraa'in khaas oo xadiidka khusaysa iyo shawaahid khaariji ah qaraa'inta khusaysa xadiidka waxaa weeye lafdigu horta waa ayu mar'atin maatat wa zawjuha canha raadin dakhalat اljanna bini aadam midka ugu dabiinsanee u fahma qaban kara matniga gaabanna tixgelin wuxuu leey uusan lahayn matniga dheer taa waa masalo masalada labaad macnaha uu ka hadlahayo waa macno muqarar ah fi shariica haweenaydi ninkeedu raalli uu ka noqdo jannadu waa diyaar hadday xaqi rabbi ee kalena iska ilaaliso looma jeedo ninka adoo raalli ka abasa ah ah kugu filan ma ahe haddii salaada tukata ee ilaahay caabuda ee farjigeeda ilaalisa ee xuquuqda islaamka iska ilaalisa ninkeedu hadduu janadeeda waa diyaar wey macnahaasaa loo jeedaa intaanan ka bixin marka hawlaha kukhaaska xadiidka waxaa weeye asagu horta matnku waa gaaban yahay labo atarkiib buu ku saabsan yahay axaadiisu tarkiibna waa la fududaystaa saddex wadaadka misaawir alximyari hooyadii wax ka warinaya hooyadiina waa taabiciyo kuufiyad ah majhuulat lxaal hadday doonto ha noqoto laakiin jahalada taabiciintu waa la iska fududaystaa wiilkan hooyada wax ka warinayaa wax jarxiyena ma jiro bukhaari baa fi taarikh اlkabiir ku sheegay laba jeer soo celiyey mana jarxinin mana tacdilin wاlqaacidaة fi اlbaabna أna man dakarahu اlbukhaariyu fi taarikhi اlkabiir walam yatakalam fiihi bijarxin wala tacdiil fi الtaarikh wala fi kutub اlأkhرى fahwa miman yuxtamalu xadiiثuhu hadihi alqaacida اlxadiiثi cinda اlbukhaari raawigu bukhaari taarikh اlkabiir ku sheego oo uusan ku jarxinin oon ku durin meesha ayadaa kutubtiisa kalena uusan ku durin ninkaasi cinda albukhaari waa maxay waa dadka xadiidkooda la aqbalo misaawir iyo hooyadiiba taarikh اlkabiir buu ku sheegay walam yujarixuma kadalika ibn abi xaatim baa ku sheegay fi اljarxi wاtacdiil walam yujarixuma tirmidi baa weydiiyey ninkan iyo xadiidkiisa weydiiyey bukhaari fi cilmi kabiir waxba kamuusan sheegin wadaadka iyaga ka wariya iyo wuxuu yidhi waa roon yahay laba xadiid buu wariyaa dhib ma laha qaraa'intaasu tirmida arkaa faxasan اlxadiiث qaacidaduu uu sheegay dahab inuu ku darso fi lmuuqida muxuu ku sheegay raawi kasta oon la jarxinin tirmidina xadiidka u taxsina ama u saxiix yeelo ama xaakim fahuwa maqbuul اlxadiiث misaawir iyo hooyadii tirmidi baa xadiidkoodii xujaystay xaakim baa u saxiix yeelay wax jarxiyeyna ma jiro calaa sharطi dahabiyi fi lmuqada waa maxay waa maqbuul اlxadiiث xadiidku marka intaasi waa hawlihii asaga khuseeyo ama shawaahid wa carakawa hmm? hmm? miyaa ku jira xadiiku maya kuma jiro adiiku ismaaciil kuma jiro wa abi nasr can musawir alxamyari can ummihi can ummi salama wey idan marka hawaahiddu aad waxaa ka mid a shawaahidda meesha ku timid ee xadiidkii anas xadiidkii anas baa ka mida haweeney baa nabigu u timid markaasay su'aalo weydiisatay markay tegiisa wuri maxaas baa tahay mise gabadh baa tahay waxay tidhi xaas baan ahay ninkaada mau dadaashaaba yuu ku wiri ninkaada isku tihi waxaad nabi allow inta aan kari karaan ka dadaalaa undurii ayna anta minhu fainahu jannatuki wa naaruki buu nabig ku uri alayh isalaat wasalam waana xadiis saxiixa meesha aad ninkaada ka joogto iyo meeqaankaada u joogto iska ka fiirso waa jannadaadii iyo naartaadii ninkaadu haddaad xumaysana waad ku naargeli dad wanaajisana waad ku janno gelaysaa waxaa kaloo abu hurayra idaa sallat ilmaratu hamsaha wa saamat shahraha wa xafidat farjaha wa aaacat zawjaha dakhla janata rabbiha jannadii bay gelaysaa ninkeedu aad dheecdo xadiidku muxuu kuu sheegay intuu buu kuu sheegay haweenaydii dhimata iyadoo ninkeyadoo ninkeedu raalli kay waa ahlu jannu nabigu yidhi xadiidku intaan buu sheeg karaa waxaa kaloo muqaasiya xadiidka cabdiraxmaan bn cawf oo asna macnaha ku yimid haweeney hadday shanteeda tukato bisha soo nasoonto xubinkeeda tarankana xumaanta ka ilaaliso ninkeedana dheecdo waxaa lagu odhanayaa albaabada jannada kaa doonta ka gal xadiiu abi hurayra xadiiu cabdiraxmaan bni cawf xadiiu anas waxaa kaloo la mid ah ibn xusayn ibnu muxsin can cammatihi oo asna baabka ku yimid idan intaasu xadiiba baabka ku timid in xadiidku bishawaahidihi buu xasan ku yahay ama waa saxiix haddii binfiraadi la fiiriyana tirmid wuxuu qabaa inuu xasan yahay binfiraadihi markuu qaraabada raaciyo macnahaas u jeeda marka xadiidku daciif ma aha wadaadkii qoray alaxaadiid daciifa fi riyaad saalixiin intaasuu celceliyey musawir baa ku jira iyo hooyadii aw shawaahidii xufaadu ma intaasay garan waayeen qolyahan dambe waxay xariiqaan iska ilaali soorbi'is weeye nimankaas iyo weysebi'iskii sheekh mustafa sheegi jiroo kale wey wa can mucaadi bn jabal radi allahu tacala canhu sal l slam qaal laa tu'di imra'atun haweenay ma dhibto zawjaha ninkeeda fi dunya adduunka kuma dhibto ilaa qaalat zawjatu xaaskiisa kale waxay odhanaysaa min alxuur alciini gabdhaha cadcadaindhaha waaweyn ogoxaas ah laa tu'diiha dhibin gabdhaha jannada lagugu siin doona adaad nin fiican tahay baa halkaa ka soo hinaasahay halkaasay ka soo guuxaayaan lasma maqlaayo diinnahiba kala bixihayaan baan u malaynaya laa tudi imra'atun haweeney ma ee zawjaha ninkeedii fidunya adduunka kuma dhibto ilaa qaalat zawjatuhu xaaskiis kale waxay odhanaysaa min alxuur alciin xawrulciinta ka tirsanayd laa tu'diiha dhibin qaatalaki illaahu allaha ku dilay allaha ku lacnade way soo habaarayso fa innamaa huwa cindaka ninkaan agtaada wuxuu ku yahay ma taqaanide dakhiilun koytu ku yahay dakiil daciifun naziilun wey in yar maalmuu kula joogaa oo intuu adduunka joogaa kadib annagaa la wareegayna adugu wax baas baa tahaye yuushiku waxaa dhow bay odhanay soo leedahay an yufaariqiki ilayna inuu xagga annaga soo aado uu dhinto kaasoo tago yani adugu ma taqaanid wey rag ma taqaanid ninkan xaqiisana garan mayside annagaa garanayna iska soo wareeji dadan wareejiyayna intuu kula joogo bal u dulqaado aa naga dhibin halkaasa laga soo hinaasahayaa nabigu wuxuu dareensiinaya ummadda xaqiiqada jirto u sheegayaa iyo dumarku inay xaqa iska ilaaliyaan rawahu tirmid waqaala xadiiun xasan wacan usaamata bnu zayd radi allahu tacaala canhum can nebi sal slam qaal maa taraktu bacdii gadaashay nabigu kama tegin buu fitnatan dhibaato hiya ayaduba adaru ka dhib badan cala rijaal ragga ooga daran min dumarka muttafaqun calayh xadiidkan munaasabada uu baabka leeya aniga iima caddo ma aanan fahmin ninka alla u furo ha soo daayo waxaase u malaynhayun baan idinla wadaagahaya leanna waxaan soo haynay xaqu zawji calaa imra'atihi saygu afadiisa xaquu ku leeyahay baa laga soo hadlahaya xadiidkan dambe uu sheekhu keenay xadiidu usaamana muxuu ka hadlay nabigu inuusan ka tegin dabadii ragga marka la eego dhibaato oga daran iyo fidno oga dhib dumarka munaasabada iyo siuu xadiidku baabka aana ula leeyahay aad iguma caddo laakiin waxaan u malaynaya fidnada intaa leeg dumarka iyadoo laga lagala kulmahayo ninka ragga u sabrahaya ee intaa dhaqahaya beedaya ee ka caruur dhalaya xaquu dumarku ku leeya weyna in loo jeedo dumarka iyagoo layidhi fidnada intaa leeg bay ragga u geysanayaan ninbaa wuxuu yidhi dumar ninkii jeclaad wuu fidnoobaa ninka dhawrana wuu fidnoobaa ninka la kulma wuu fidnoobaa ninka la kulma wuu fidnoobaa ninkii taabta asagoo iska baddaa malagii baa galay meel walba idan hadday hagaagaanna adduunko dhanba inuu hagaagaya hadday fidnoobaana addunya kooban ba hallaa idan dumarka ina xukuma waxaana waa iska dowdowwey <coughs> marka dumarkii fidnadoodu halkaa la gaadhsiiyey ninka u sabree ka ilma dhalee u dulqaatee beele ee wanaajiye iska dhowra xaq intee la-eg ku yeelinaya xaaskiisa wey macnahaasa marka ku jira oo moodaa inuu suuragal yahay laakiin aad uma fahmin idinkaa kolay soo fiirin doona muttafaqun calayh baabu nafaqati <coughs> waxaa koo dhici karta nawow u keena xadidku inu dumarka iyagoo sidaa u fidna badan haddana xaqaadii adu allayd bas ha eegine bal ninow ka dadaaloo iska ilaaliya inuu dhankaana u jeedana waa dhici karta baabu nafaqata cala alciyaal soo baabka kuma darmise intaasaan ku daya caaw maxaad tidhahdeen waan ku darayaa baabkan kitaabku inaan wado ma rabtaan annafaqatu caaliciyaal carruurta in la biilo oo ilaahay loogu dhowaado xaqooda laska bixiyo uu baab yahay qaala allahu tabaaraka wa tacaala wacala almawluudi lahu waa siyaaq qur'aanigo aad u quruxsan al alwaalidi lama dhihin wacala abi lama dhihin huna al alwaarii lama dhihin maxaa wacala almawluudi lahu ki wax loo dhalay baa le kii loo dhalay asaga loo umulay ee carruurtan loo dhalay ee asaguu sheeganayey ee loogu abtirinayay waxaa dushiisa saarun alla saaray risquhunna gabdhihii u mulay inay biilaan wa kiswadunna arad bixiyaan bilmacruufi si wanaagsanoo ayaga tabartooda ah dhaqankii meesha ka jirana ah waa lagaa rabaa ku saaray xilkaa lagu saarana mundaan iyo iyo qadarin bay shareecada ku siiso waa aniga hadda soo zawji calaa mra'atihi aanu soo marayn wa qaala tacaala rabbi wuxuu liyunfiq duu sacati ha bixiyo ninkii tanaadkaa hodontiiidku ka bixiy liyunfiq duu ay dulhinaa nin walbaa dee gacantiisu waxay gaadho ha bixiyaa min sacati ay min hinaahu waxaad heli karta wax ka bixi waman qudira calayhi risquhu mar ninkii risaqadda lagu celiyey ilahay wax uusan siininna yuusan dhig waxba ma heli karee falyunfiq mima aataahu allah wuxuu rabbi siiye ka baxsho laa yukallifu llahu nafsan ilaa wuscaha waa khulaaso labadii eray hore khulaasanaysa liyunfiq duu sacati min sacatii yoman qudira calayhi risquhu falyunfiq ma aataahu llah maxaa lagu khulaaseeyey yukallifu llaahu nafsa ilaa ma aataha naf ilaahay ma saarin wuxuusan u dhiibin ninkii wax badan loo dhiibay wax badan ha bixiyo wey wax yar la siina waxa yarka wuxuna ka bixiyo dadaal ha dadaalo sabunusul baa aayadda loo sheegaayo marka waxaa weeye nin baa xadiidka cali iyo xadiidka abi muusa qisada ku timid baa nin wuxuu haystay toban diinaar markaasuu hal diinaar bixiyey ninna wuxuu haystay boqol diinaar toban buu bixiyey midna wuxuu haystay kun diinaar boqol diinaar buu bixiyey markaasay nabiga weydiiyey nabi alla hubilan hal diinaar buu dhiibay kanna toban diinaar buu dhiibay aniguna boqol shilin baan dhiibay haye wuxuu fa antum fi ljri sawa kullukum qad tasaddaqa bicushri maalihi nabigu wuxuu ihi isku ajir baa tihiin xadiidka abi muusa dacfi baa ku jira midka cali laakiin waa xasan isku ajir baa tihiin nabi allow say ku dhici kartaa nin walba hantidii alle siiyey toban meelood meel buu bixiyey buu nabigu calayh isalaatu wasalaam adu maxaad haysatay toban shilin shilin baad dhiibtay tobanku muxuu u yahay tobankaadi cushur buu u yahay boqol baad haysatay toban baad iska soo geysay cushur baad bixisay kun baad haysatay boqol baad iska jartay cushur nin walba wuxuu rabbi siiyey ayuu intuu toban islee ka dhigay buu hal ka baxshay isku ajir baatiin buu nabigu alayh isalaat wasalaam sabaqa dirhamun alfa dirham bay la macno tahay marka falyunfiq bima aataahu llah wey waxaa yarka ah nimaan haysanin baa jira boqolka jeebka kuu jid nimaan weligiiba arag baa jira wuxuun ka bixi hasdhiganidii wa qaala tacaala rabbi wuxuu yidhi wamaa anfaqtum min shayin wixii aad bixisaan oo khayr iyo maali hanti ah fawa yukhlifu allah idin bedelaya bedel san buu rabbi isiinayaa wey fawa yukhlifuhu wahuwa khayru raasiqiin waad garanaysaa idan taas waa dhagaabin lala hadlahayo xilka iyo marashada iyo masruufka alla ku saaray bixi waxyar hadduu yahayna wax yar baad bixin hadduu badan yahayna waa inaad wax kordhiso sayidina cumar khilaafadiis abu cubayda yaa loo soo sheegay meel intuu u diray intuusan dhimanin ka hor meel u diro wuxuu hawshaas soo hay xilbu meel buu u diray waadamba waxaa loo sheegay abu cubayd aad u aradan yahay saxaabigii aad u aradan yahay dhar qallafsanna xidho cuntana cuntada ugu liidata uu cuno kun dirham buu intuu diyaariyaba nin oogu dhiiba wuxuu i marka u dhiibo ha ka soo tegi ilaaad ka ogaanaysa wuxuu ku sameeyo markii lacagti loo geeyey dhar fiican buu ka gatay wuu ka aradbaxay raashin fiicanna waa ka diyaarsaday waxna waa sadaqaysta cumar baa lagu soo warceliyey aad buu u qoslay aayaddan buu tawiishaday buu idhi liyunfiq duu sacati min sacati waman qudira calayhi risquhu falyunfiq ma ata allah markuu biilku kuu adag yahay xogu sukuumadaada iska wareejiso markay kuu hagaagtana maxaa la rabaa ya waslaad iyo alaab baa loo baahan yahay gabdhahan inaad un labaatan san hal meel la daba taagnaataan waa kaarto kale wey markuu ilah wax kuu kordhiyo reerkaadii carruurta waa in laga dareema adiga noloshaada nabi wuxuu idhi in allah yuxibu idaa ancama nicmatan calaa cabdi an tura aw an yura aaharu nicmata calayh ilahay hadduu nicmo ku siiyo wax kuu taro ilahay wuxuu jeceliya inay kaa muuqato masaakiintu waa inay gartaan ninkay toban kun ka helhayaan iyo ninkay boqol shilin ka helhayaan iyo ninkay shaha u shubi karaa qolyahan qaraabana waxaa laga sheegahaya lama kala yaqaano maalqabeenkooda iyo iyo faqiirkooda midulba macaws duuban buu qabao meeshaa xiniyaha joogta iyo shaar jeexjeexan miskiinku xaggee ku hagaagaa waa inay masaakiintoodan kala garan karaan oy wixii ka muuqato naacawda iyo dhaadanaantu waa inay kaa muuqato haddii kale maxaa tahay ilaahay baad abaal xooraysaa jasaar baad noqonaysaa allo kuu nicmeeyey baad muuqaalka waxaad ka leedahay waxba imaadan siinin weli ma aanan qoyin baad leedahay soo mushkilo maaha وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم دينار شilin oo anfaqtahu aad dinaar waa dahabka shilinka dahabka la yidhahdaa anfaqtahu fii sabiila jidka ilahi aad ku bixisay iyo wa dinaarun shilin aad anfaqtahu ku bixisay fii raqabatin qoor la xoraynayo addoon la xoreeyey iyo wdinaarun shilna tasadaqta bihi ku sadaqaysta calaa miskiinin nin sabooloo miskiinoo taagi daran iyo wdinaarun anfaqtahu calaa ahlika iyo shilin aad iyo xaaskaada ku biilatay iyo carruurtaada acdamuha ajri intaasoo diin shilin waxaa u khayr badan acdamuha ajri cafu midda u ajirboyn waxaa weeye alladii shilinkii anfaqtahu ahlika aad ku bixisay lacagta aad ku bixisay tii aad ku xoraysay tii miskiin aad gacanta u saartay iyo midkii aad reerkaada xilkooda ku gudatay waxaa u ajir badan cinda allahi midkaad caruurta ku beeshay maxaa yeele waa khaasatan hawlahaanoo kale oo dhanba muslimiinta u yaallaan dadkaad la mid tahay laakiin middaani oo reerka iyo ah xil gooni oo ku saaran oo xisaab gooni ay ka imanaysa aday gacantaada dhowraya haddad dayacdana waa laguga cadaabaya walidaalika abu xamed alghazali wuxuu yidhaahdaa ruuxa muslimka markuu dhinto aakharo su-aasha ugu horaysee la weydiin waa reerkiisa dadka ugu horreeya dacweynna waa reerkiisii carruurtiisa oo carruurtu waxay kugu dacweyn ilaahayow aabbahaanu labaatan sano buu na biilayey maribaan cunaynay ma xaaraan baan cunaynay ma wuxuu soo dhacay war ooma hayn asaga weydii ilaahay waxba namuusan barin fysics iyo chemistry buu fooda noo geliya history waxaana shuqulay iyo juqraaf iyo iyo waagii maraykanka la helay iyo christopher columbus iyo fosco digaame iyo bakti aan cashuq ku ahayn qur-aan nama barin diin nama barin la xisaabto asaga awalu dacwi ishtak waxay ka iman buuri ahalkaada iyo carruurtaada alxaafid alciraaqi wuxuu ihi waa runtii aataar baan u markhaati kacaysa goormay shisheeye ku qabsadaan ilaa ad kala baxdaan reerkaada shisheeha ii dambeeyo carruurtaada iyo xaaskaada ku dacwaynaya waliba iyagoo xoogaaloo dacwadoodu hee nabar laga kachaya ma aha marka iska ilaaliya xuquuqda caruurtiinna iska ilaaliya diinka hala baro waddada rabbi ha lagu toosiyo wixii ka dambeeya ayaga u taalla rawaahu muslim baa xadiidka wariya wa can abi cabdillahi wa yuqaalu lahu abu cabdiraxmaan hawbaan ibnu bujdud mowla rasuul sal slam ee ah nabi maxamed addoonku xoreeye qaala wuxuu ihi saxaabiga qaala rasuul sl slam rsulka wuxuu yidhi afdalu diinaarin shilin la baxsha midka u khayr badan diinaarkaasoo yunfiquhu rajul ruuxa muslimka uu bixiyo diinaarun weeye yunfiquhu calaa ciyaalihi waa shilin uu carruurtiisa iyo wa diinaarun yunfiqu uu ku bixinayo calaa daabati gaadidkiisii fii sabiila jidka oo gaadidka ahaa faraskiisii iyo baqalkiisii rirtigiisii uu gaalada ugu duulayaba ku nafaqeeyey ila waa ciyaalkiisoo kale iyo wa yunfiqu iyo shil calaa asxaabihi saaxiibadiisii la duulahaye mujaahidiinta la socday fii sabiil jidka ilahi dadka yagaa kaa xigee caruurtaadii hashaadii iyo faraskaadii oo haddi gaadiidka ku ahaa saaxiibbadii dhibkan kula wadaagay kula socday waxaad ku bixisaa ugu khayr badan wey rawaahu muslim idan xataa shareecadu waxay ilaalinaysaa sadaqadii saaxiibtinimay ilaalinaysaa ninka saaxiibkaadi ee kaa warqabee baahan intaad ka booddo dad kale wax la aad waa ma wanaagsano an um mxanuushaadku waa maxay intaasoo diinaaroo la baxshay waxaa ugu khayr badnaaday kii lagu bixiyey oo ku bilaabay diinaarun yunfiqu calaa ciyaalihi siba wuxuu yidhi fii kitaabihi carab dhaqan u ah shaygay markaa ka hadlayan uu qiimo badan bay ku bilaabaan dikriga waxay ku bilaabaan ahamu lashyaai cindahum nabi maxamed lisaan carabi saliiqi ku hadlaaya muxuu ku bilaabay adinaar almunfiq cala alciyaal an md radi alahu tacaala canha qaalad hooyadan waxay tidhi qultu waxaan yaa rasul rasuulka ilaahayow hal lii ajrun ajr ma ka helaayaa fii bani abi salama abi salama wiilashiisii carruurtiisa haddaan wax siiyo umu salama dhaqaalo kale maysan lahayn haweenay faryaamay ahayd darmahay falkin jirtay daabacay toli jirtay weelashay samayn jirtay haweenay warshaday ahayd intay wax ka shaqayso samaysay suuqa gey jirtay lacag bay ka dhalin jirtay ayadaa isku fillayd waxay ti nabi allow caruurtan abu salama u dhalay inaan wax siiyo ajir ma ka helaya hal lii ajrun fii bani abi salama abi salama wiilashiisii ajir ma ka helaya an unfiqa calayhim inaan nafaqeeyoon biilo abu salama carruurta u dhashay sheegaysa riwaayada nasaai baa faahfaahisay waa ninka salama la odhan jiray iyadaba loogu magac loogu kunye salama cumar maxamed zaynab iyo cabdullaahi iyo dura lixdaa wama shan baan sheegay mise lix baan sheegay laba gabdhood iyo afar wiil bay ahaayeen waa salame iyo cumar iyo maxamed iyo cabdulaahi iyo zaynab iyo dura lixdaasay u dhashay abu salm isagoo kii dhinta kadib nabi maxamed baa gabadha walastu ma ihi bay tihi nabi allow bitaarikati mid ka tegaysa wiil carruurtaasi hakadaa wa hakadaa haddaan ajir ka helaayo iyo haddaanan ka helayninba ma karo waa ubadkaygi oo maxaa looga tegayn inamaa hum baniya jir abi alla waa ubadka carruurtay haddee haddaan ajar ka helaa hadda waaba khayr haddii kale ilmaha igoo baahan wixi anu aan lahaa de waalid waa taqaanaa waalid ilmihiisa axaduu ka jecelyahay ma jiraan si walba iskugu dhacaan haakada wahakada labada macnaa lagu fasira qol waxay dhan waa maxay haddaan ajar ka helaayo iyo haddaanan ka helayninba kama tegi karo kolli waan biilayaaye nabi allow miyaan ajar ka helay haddaan biilo iyo maye kama tegi karo ma dayn karo hakada hakada ayagoo tuugsanaya wey oo dadka magaan allahda ku haya labadaa macnaba waa lagu fasiraa ka horana ila fiican fa qaala subxaanuu wuxuu yidhi nacam ajir baad ka helaysa laki ajrun ajir baa ku adaya awaab maa anfaqti calayhim waxaad ku nafaqaysa ama intaad nafaqaynaysaa ajir baad leedahay muttafaqun calayh ida waa maxay qaraabo xidhiidhis iyo ahalka iyadoo wanaajisatay iyo fadlu min allah haddaan ajir lagaaga qorayo xaaskaada biilka aad siina ku ah ayaad ajir ka yeelay alla dartii baad u siinaysaa ilaahay baa u bixinaysaa xurmo rabbi xurmayn ood ka cabsan iyo xaqaad iska ilaalin baad ku bixiso soomaa biilka ajir baad ka helaysa shareecadu waa intaaba shareecadu waa maxay waa in loo hoggaansama amarka rabbigay addoonku waxaa la rabaa inuu amarka rabbigay qaato طawcan wa karhan muttafaqun calayh وعن سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه في حديثه الطويل حديث دheeraa الذي قدمناه eenu soo hormarinay في أول kitaabi kitaabka horaantiisa في baaب النية aanu ku soo maray maxaa ku jiray أن رsuل الله صلى اه عليه وسلم قاala lahu wuxuu sacد ku yidhi وإنaka sacdu adugu lan تنفiقa ma dhiibti نaفقaة biil tabتغي biha aad ku doonayso نaفقada aad dhibtiyo xoolahaad bixisay وجه allah ilaahay darti ilaa haddaad shay ilahay darti u bixiso ujirta biha nafaqada waa lagaa ajirsiinayaa xataa maa tajcalu hadday haba noqoto shayga aad yeelayseed ku bixinayso fii fimra'atika xaaskaada afkiisa aad gelinayso yacni biilka xaaskaadaba allah ka dhigo wax walba ilaahay darti aad ku bixiso biilka xaaskaba allah ka dhigee ajir baad ka muttafaqun calayh idan nabigu wuxuu nugu caraabinayaa niyada in la wanaajiyo shay walbood samaynna aad niyaysato jamaca minasl waxay ka sheekeeyeen wuxuu hi aabbahay markuu anoo yar markuu igaraacahayo ul soo qaato markuu dha ku dhufatay buu dhigi jiray buui iska dhigu usha marna wuu igaraaci jiray buui waagi u firsaday buui markuu niyadu u hagaagtana wuu igaraaci jiray markuusan niyo fiican helin ushuu dan jiray buui wuxuu niyeysanayaa inuu ilmaha u garaacahayo inuu edbiyo oo diinta ku stoosiyo niyadaa markay isqabatana wuu ku garaaci markay isqaban weyda ushu iska dhigahayaa ilmaha cadhowdil ma aha hawshu ilmaha maxaad u garaac u xawdin u kuuleen oo dhiigga oga dadan ama u bararin ood u garaacaysaa waa inay tahay inaad naar ilaaliso ood edbiso ood xaqa tusto uu hagaago niyadaa waa inaad qalbiga geliso duq indhuu isku qaban bur niyaysan hadday niyadu isqabatana way garaaci jiray bur kala boodana hawshu iska dhigi jiray shareecada waxayna baraysaa shay walba in niyaad la timaado biilka aad bixin allah ka dhige saaga xumaada bixinne wakaasi miska ka qaata laba rabo waanaad si qalbisame oo niya ay ku dhiibto xaq lagu saaro weeye waad mahadsan tahay waa kana ajir baad ka helaysaa وعن أبي مسعوud البdري رضي الله تعالى عنه عن صل سلم قاal suban wuxuu yidhi إذا أنفق الرaجuل ninku hadduu bixiyo calىa أhlihi أhlkiisa uu ku nafaqeeyo نaفقaة bil iyo masruuf yaxtasiba أjر uu ka doonay ay yaطلب الثawاب min الله الاxtisaaب cinda الcarab min الxasb كama أن الاctidaad min الcad shayga waa inaad xisaabsatood ku xisaabsato ilaahay inuu ku saaray haddaad bixisana ajir aad ka helayso xoolo rageed bay dhicin soomaaliya farana way ka baxaan feerana way ka xisaabsan yihiin farahan laga bixiyaa meeshanna way ka xisaabsan yihiin waxaad bixinayso waa inuu kuu xisaabsan yahayo alla inuu ku amray oo alla darta u bixin niyada aad geliso say meel fiican kugu tagaan idaa anfaqa arajulu calaa ahlihi nafaqatan ninku hadduu xaaskiisa nafaqa ku bixiyo uu biilo yaxtasibuhaa asagoo ajirkeeda doonaya oo alla darta u bixinaya fa hiya lahu sadaqa ajir bay u tahay sadaqa u tahay naftiisu wax ka sadaqaystay reerkiisaba ku sadaqaystay biilkii baa ka baxay waajibkii baa ka dhac ajirna waa u qormaya muttafaqun calayh وعن cabd اللahi بن cمr cاs رضي الله تعالى عنهma قاal قاala رasuل الlah صلى اه عليه وسلم rasuulka ale wuxuu yidhi كafىa bالmarءi إثما ruuxa waxaa dembi oogu filan oo dembi ku deeqa an yudayica inuu dayaco man yaquutu dadkuu biilaya biilkooda u dayaco dembi waxaa kugu nafaadish maba ahaba zine iyo khamre iska badaa idabdarro kaloo waaweyn joojiye dadkii aad mas-uulka ka ahayd ee biilkooda ilaahay khusaaroo dayacdaba dembi kuugu filan iyo inaad ku naargasho kafaa bilmari iman ruuxa waxaa dembi ku deqo ugu filan an yudayica inuu dayaco baylihiyo man yaquut ay quuta man yaquut dadkuu biilahayo quudkoodii iyo biilkoodii muttafaqun calay cafwan xadiisun saxiix rawaahu abu daawud wa hayruhu qisuulaha xadiidkaani axmed baa qisada sheegay sayidina cabdulahi bn amn caas wadda xadidka ninka warinayaa iyo jamaaca min almuslimiin baa israaco baytulmaqdis bay aadeen bil ramadaan inay ku ictikaafaan iyagoo markaa shaam joogay nimay saaxiibba ahaayeen hadda kahor asagu u xoreeyo mawaalidiisa wuxuu arkay ictikaafayo le bishan halkanaan ku dhammaysanaya markaasuu u yidhi wuxuu yidhi reerkii carruurta maxaad oga soo tagtay wax biila oguma soo tagin buui laakiin markaan tago ayaan jiblayn doonaa jimla'a ah, hadda dhaqaaq buui walla inaada ictikaafaynin or dhaqaaq reerkii bil usoo hagaaji wax meel usoo dhig bishaa markaad waxba meel usoo dhigto soo noqon markaasaa ictikaafaysaay oo maxaa jira xadiidkan nabi maxamed ka maqlay buu nabi bala wuxuu yidhi kafaa bilmari idman an yudayica man yaquud wa rawaahu muslim baa xadiidka wariyey fii saxiixihi bimacnaahu xadiid la macnuu lafdi bimacnihiisoo kale lakiin aan ku lafdi ahayn qaala wuxuu hi muslim fii riwaayatihi oo marka cabdulaahi odhanaya qaala rasulku wuxuu uhi kafaa bilmari iman ruuxa waxaa dembi oogu filan an yaxbisa inuu xanibo quutow biilkiisa uu ka xanibo canman yamliku dadku gacanta ku hayay addoommadiisii carruurtiisii xaaskiisii quutow marka waa mafcuul dib la mariyey marka an yaxbisa quutahu quudkii iyo biilkii inuu ka xanibaa dembi kugu filan yuu ka xanibayaa canman yamliku dadku gacanta ku hayay quudkoodii iyo mas-uuliyaddoodii sida addoommadaadi xaaskaadi caruurtaadi intaasaa dembi idinku filan halla iska ilaaliyo can abi hurata radi allahu tacaala can ana nebiy sal ly slam qaala suban wuxuu min yowmin maadaan bimacnaa laysa weeye mintuna waa laysa yowmun bay ka dhigan tahay min yowmin ay laysa yowmun maalin ma jiro maalinkaasoo yusbixu alcibaadu fiihi addoommuhu ay waa bariisanayaan ilaa hadduu maalinkaa malakaani baa yanzilaan laba malag baa soo degaysa waagi baryaba laba malagba xagga alla ka iman oo dhulka imanaysa fa yaquulu axaduhuma midkood wuxuu odhanayaa allahuma munfiqan allow ninka wax bixiya sii khalafan badel khayr qaba allahuma acطi munfiqan ninka wax bixiya masaakiinta wax siiya xilkiisa guta ee mutasadiqa allow badel qaba sii malaa'ig baa kuu ducayn wa ducaau اlmalaa'ikatina waa wayaquul aakhiru maalka kalena wuxuu leeyahay allahuma acطi mumsikan ninkaan waxba bixinee ku dhegee auuca ah mumsikan almumsik can ilinfaaq wey gacantiisa buu wuxuu ka hayaa inuu wax bixiyo waa celinaya allowkaa waxaad siisaa ha khasaareen dadkiisu ha dhammaadeen carruurtiisu u barakoobeen asagu qalbiga ha laga galo maskaxa ha laga galo lagu sii daayo ilah reerka aafee waa hawl culus balaaqada mushaakala la yidhaahdaa lanna talafku wax laysisiiya ma aha lianna talafa laysa caطaa'an allahuma acطi munfiqan khalafan wa mumsikan talafan idan bedelka marka la bixina waa bedel khayr qabo wanaagsan talafkii marka waxaa laisku mushaakaleeyey iyo khalafka la yuca musiibiya afa kugu dhacaysa marka haddaad diyaar u tahay habaar malaa'igna waba ha bixinin haddaad duca malag rabtana waxaada bixi ninbaa u yidhi marka anugu ugu biilka ugu adkaado intaan soo bixiyo dadka siiya kadibna wax badan baan helaa caada noqotay buui marka xoogow shiid aan galo xoogow jaam galo intan yar helay baan masaakiinta ugu horraysiiyaa buui guriga intaan gaarina tiiti ka badan baaba meel ka helaa dayn maqnayd iyo mid aan saaxiibban ilaahay maantaa soo tuuray iyo wuxuunba wax ii dhiiba buui baashu tijaaba idinka noqon laakiin caqiidaha noqoto iyo waxaad aaminsantihiin وعنه عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال صبن وحود اليد العليا قعنت سريسة قعنت سريسة رواية صحيحان كانوا حكوا فسرين العليا واليد المنفقة قعنت وحبحين يسا يا سريسة تو هورسنا يسا قدنا يسانا هوسيسة رواية أبو داودنا وحي كت المانتي اليد العليا والمتعففة waa gacanta ka dhowrta su-aasha adoo dhiban oo baahan baad iska adkaysanaysa waad sabraysa gobonni baad ilaalinaysaa baahi bini aadan baad iyo baryadoodaad iska ilaalinaysa labaduba marka isma diidahayaan wadaadda inay kala rajaxaan waxay dhaheen riwaayada saxiinka fiican ta sunanka daciif ah waljamcu awlaa min atarjiix labaduba iskeenayaan alyad اlculya gacanta sarraysaa khayrun ka wanaagsan min alyad الsufla gacanta hoosaysa inaad inaad dhowrsato ayaa su-aasha ka fiican inaad wax bixisood wax nafaqaysaana ka wanaagsan inaad wax tuugsato wabda ku bilow haddaad wax bixinayso biman tacuunu dadkaad biisho dad wax bixin dadka mas-uulku kaa saaran yahay xilku kaa saaran yahay ee ku hoos jooga wax sii wa khayru sadaqati waxaa u khayr badan buu suubanahnu yidhi maa kaana wixii ahaada can dahri hinan tanaad dhabarkii wixii laga bixiyo adoo heli kara kana maarma wixii aad u khayr badan waana macna khaas oo xilli khaasa ku qiimaysan xoogow baad haysatay markaasaa miskiin istaagaad u dhiibtay shaydan wuxuu kudhi intaad iska bixisa caawa maxaad la dheelman intii dhiibtaye waxaad caawa islaanta oola tegliya carruurta kugu soo yaacaan adaa is yaqaana walbahaar buu kugu abuuraya qoobgariir hay caku maxaa iskaga bixisa baa ku qaban dadka marka waxay bixiyeen aan ka samre aqoonin ee niyada samaynan qalbiga wanaagsanayn ayuu intan ay khusaysaa maxaa y wannaga soo maray sadaq waxaa u khayr badan nimaan wax heli karinoo isdhibay wuxuu bixiyey waa kii iimaanka wanaagsanaa ee ilaahay ku kalsoonaa kanna waa maxay kii abay mxuuha gaaska qabay weeye istreska qabay ee markuu wax yar soo kordhaba isku dhex yaacahayo wa khayru sadaqati waa maxay waa maa kaana can dahri khinan tanaad iyo wax haysmo dhabarkeed wixii laga bixiyey bimacna waxaa loo jeedaa waxaad ka maarmi kartay can fadlin aad ka bixisay wey waman yastacafif ninkii dhowrsaday isilaaliya isagoo dhibanba isdhowra yucifahu llahu allah dhowra waageedaba dhaqan bay u noqon allah ilaalinaya waman yastaqni ninkii isdeeqeeyda isku fillaasho muujiya asagoo baahan bay ilaahay ka suga wax ka sugan aadama isoos dhigin yuqnihi اllah allah ku filaan allah deeqaya idan rawahu اlbukhaari xadiid u qiimo badnaaba yuu ku khatima baabka yacni waxaa weeyaan waad baahantahay bakhti looma cune baryadoon way xun tahaye ha la dadaalo ilaah laga cabsado wayb allah wa tacala